alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin shubhada koob iyo tobnaad nuxurkeedu waxaa weeye macnaheedu ana اlistigaahata bgayr اllahi leysat shirkan ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn in la baryo gaar ahaan markay qofka xaaladdu ku adkaato shirki maaha lijawaasi اlistigaahati biاlambiyaai fi laakhira waxaana u daliila inay bannaan tahay oo axaadiidu ay tusisay in ambiyada maalinta qiyaame wax la weydiisan karo marka shubhadan waxay ku saabsan tahay waa shubha oo tatacalaqu bاdducaa ducada iyo istiqaaada isticaanada iyo isticaadada waxaynu sheegnay inuu ka dhexeeyo cumuum iyo khusuus oo ducadu ay tahay tau caamsan istiqaaaduna ay tahay nooc min anwaaci ducaa oo ducaa lmakruub qofka kurbaysan ee dhiban baryadiisa si gaara loo yidhaahdo alistiqaaha laakiin halkan muraadkiiyo ujeeddadu istiqaafadoo qura maaha waa ducada oo dhan ayay ujeedaan oo ilaahay cid aan ahayn in la baryaa fii jamiici alaxwaal shirki maaha bay leeyihin waxaana u daliilay in ambiyada wax la weydiisan doono aakhiro qaala raximahu llah walahum waxaa u sugan qubuuriyiinta shubhatu shubha ukhraa kale wahiya shubhadaasi waxa weeye maa dakara الnabiyu salى اllahu alيh wasalam wuxuu nebigu sheegay oo ana الnaasa dadku yowma alqiyaamati maalinka qiyaame yastakiisuuna biaadama aadam inay weydii wax weydiisan doonaan oo gurmad weydiisan doonaan uma binuuxin dabeetana nuux uma biibraahiima uma bimuusa uma bciis biciisa kulluhum dhammaantood yactadiruuna arrinkaa waa ka cudur daaranayaan xataa yantahuu ilaa ay ku soo dhammaadaan dadkii ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qaaluu waxay yidhaahdeen qubuuriyiintu fa haadaa arrinkani madkuurkani oo ah xadiidu shafaaca yadullu wuxuu tusinayaa calaa ana alistiqaaata bigayr illah ilaahay cid aan ahayn in gurmad la weydiistaa leysat shirka in aanay shirki ahayn marka waxay deliishanayaan xadiidu shafaaca xadiidu shafaha waxaa ku timi bay leeyihiin inay dadku u tegayaan nebiyullaahi aadam iyagoo le ilaahay erge nooga noqo si naloo kala xukumo oo garoommadan qiyaamo nalooga dhaqaajiyo qof waliba meeshu mutaystay loo geeyo waa ka cudur daaranaya nebiyullaahi nuux bay u tegayaan sidoo kale nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi muusa nebiyullaahi ciisa afarta nebiye hore mid waliba wuxuu sheeganayaa khalad iyo gaf uu galay nebi ciise isagu wax khalada ma sheegan laakiin arrintaasi waa ka cudur daartay ilaa marka u dambeysa u yimaadaa nebi maxamed aleyh salaatu wasalaam markaas ana laha ana laha waayo waa maqaamu lmaxmuudkii loo ballan qaaday liybcaثaka rabuka maqaama maxmuuda oo inuu khalaa'iqda garoomada qiyaamo taagan u shafeeco qaado si loo kala xukumo marka xadiidka ambiyada lagu wada xusay saxiixaynku ku jira waxay si gaara ah u deliishadaan weliba aada ay ugu farxaan riwaayadda bukhaari ee mukhtasarka min xadiidi cabdillahi bni cumar ana nabiya qaal ina shamsa tadnu yowma alqiyaama xataa yabluga alcaraqu nisfa aludun maalinka qiyaamee qoraxda waa la soo dhoweynaya ilaa dadku ay dhididaan oo dhididku dadka qaarkood u gaadho dhegta kala barhkeeda fabaynamaa hum kadalika istakaahuu biaadama iyagoo xaaladdaa adag ku jira ayaa waxay gurmad weydiisteen nabiy llaahi aadam uma bimuusaa uma bimuxamedi salى اllahu alayh wasalam marka ikhtisaar baa xadiida ku jira waayo nabiyullaahi nuux iyo nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullaahi ciisa saddexdaa laguma xusin markaa xadii xadiidka dheer buu markaa mukhtasar ka yihi waxay markaa deliishanayaan lafdiga fa baynama hum kadalika istakaasuu biaadama nabiyullaahi aadam iyo nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi maxamed ayay baryeen weeyaan bay idhahdeen macnuhu lafdigaana aada iyo aad bay ugu farxeen waxaana yidhahdeen fiihi jawaasu listikaahati fi jamiic اaxwaal xaalad kastaba in ilaahay cid aan ahayn la baryi karo wax la weydiisan karo ee arrintaasi daliil u tahay idinkana radin bay idinku tahay liannakum tunkiruuna shaya ajaazahu rasuul rasuulka ilaahay hadalkaa fabaynama hum kadalika istakaahuu biaadam calى sabiili اliqraar buu yihi isagoo masaladaas sugaya oo istikaahadaasi inay sax tahay tilmaamaya marka wixii rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu ogolaaday uu baneeyey ayaad idinkuna markaasi diideysaan masaladan jawaabteeda mufasalkee faahfaahsan intaan loo gelin waxaynu sheegaynaa qaacido guud oo muhima min qawaacid الshariica waxaa ka mida aljamcu bayna اlmutamaahilaat wاtafriiqu bayna اlmukhtalifaat aljamcu bayna اlmutamaahilaat wاtafriiqu bayna almukhtalifaat wixii isku mida in la kulmiyo oo bimacnaa isku xukum laga dhigo wayulxaqu nadiiru binadiir shaygu shayga uu la mid yahay la haleeshiyo watafriiqu beyna almukhtalifaat wixii kala duwanna ee faariqu u udhaxeeyana in la kala duwo kala xukum laga dhigo faariquna waa laba nooc sida duruusta hore dhexdeeda aynu ku xusnay faariq markaa muaira oo saameyn kuloo labada shay xukunkooda lagu kala duwi karo iyo faariqun gayru muahirin iyo farqi labada shay udhaxeeya laakiin xukumka aan saameyn ku lahayn xukumkooda inuu kala duwanaado aan aan sababeyn maala adhukuuratu walunuuha fi nawaaqid lwudu marka laga hadlayo waxyaabaa weysada buriya labnimada iyo dhadignimadu waa faariq laakiin waa faariq hayru muahira weeye sida aglabka ah waxyaabaha weysada buriya aلذukuur wاlinaaثu way wadaagaan sida aglabka way wadaagaan arinta noocaasa ama qaacidada aljamcu bayn اlmutamaahilaat wالtafriiqu bayn اlmukhtalifaat fi اlxukm wailxaaqu الnadiiri bالnadiir wالtafriiqu bayna الshay-ayn aladi baynahumaa faariqu muahiru qaacidadaasi ma ilaaliyaana way khilaafaan bal yuhbituuna furuuqa gayra muahira waxay sugaan furuuq aan saameyn xukumka ku lahayn kalfarqi bayna aلsanami wاlwaliy oo in kan la baryaa uu sanam yahay iyo kan la baryaa inuu weli yahay bay ka dhigaan faariq fi اducaa haddii weli la baryo waa banaan tahay ama nebi la baryo laakiin shajar iyo xajar iyo sanam haddii la baryo ma banaano bay leyihin waa shirki wayanfuuna furuuqa muahira ashiyo ama arrimo udhaxeeya laba shay oo saameyn xukumka kule oo kala duwaya ayay meesha ka saaran ahlulbidacu waxaa tusaale u ah ducaau lmeyit ducaau alxay alxaadir fi ma yaqdiru calayh mid nool oo kula jooga wixii makhluuqaadku ay awoodaan in la weydiisto iyo ducaau lmeyit aw ilghaayib aw ilxay alxaadir fi ma laa yaqdiru caleyh iyo in la baryo mid dhintay ama maqan ama nooloo jooga laakiin waxaa laga baryayaa uu yahay maa laa yaqdiru caleyh ila allah ilahay meel cid kale aanay awoodin labadaa inuu faariq udhaxeeyo way muuqataa fayanfuna hada اfaariq faariqaasi ayay anfinayaan waxay leeyihiin laa farqa fi اducaaء والاsتiغاaثة والاsتiعاaنة والاsتiعاadة بين الحي الحاaضر القاdر وبين الميت أو الغاaيب أو الحي الحاaضر فيma laa يقدر عليه إلا الله wax فرقi uma dhexeeyaan bay leyihin horena maسلada kitab التوحيد baynu ku saaray haddaad nebi dhintay barido iyo weli dhintay haddaad barido iyo mid nooloo kula jooga haddaad barido waa isku mid bay leeyihin marka faariq muaira oo masalada xukunkeeda saameyn ku leh ayay meesha ka saarayaan in labadaasi faariq uu udhaxeeyana insha allah daliilkeeda waynu arki doonaa alfiqu fi diinna wuxuu ku jiraa aljamcu bayna almutamaahilaat watafriiqu bayna almukhtalifaat faqii maaha qofka aan wa qofka waxyaabaa isku midkaa kala xukum siinaya iyadoo faariq muahiri aanu jirin ama waxyaabo kala duwan oo faariq muahiri u dhaxeeyo isku xukum ka dhigaya hadda daliilkoodan ku saabsan axaadiidu shafaacay u daliishanayaan in dadka dhintay la baryi karo ama kuwa maqan ama in la weydiisan karo wax ilahay moona cid kale aanay awoodin waa daliilun oo khaarijun can maxali nisaac waa dliil ka baxsan masأaladii laysku hayey أن mوضوع hada الdliil waa fي suaaل الحay الxاadir فيma yqdir عaleyh dliilkanay deliishanayaan waxa uu ku saabsan yahay baryo la baryey ama wax la weydiistay mid nool oo ciddaa wax weydiisanaysa la jooga waxaan la weydiistayna uu yahay waxay makhluuqaadku awoodaan ila wax kale ambiyada lama weydiisanaye ilahay noo barya baa la leeyahy intaana markaa waa awoodaan waana noolyihin waana joogaan inay dadka ilaahay u baryaan o yidhahdaan ilaahay oo kale xukuno khalaa'iqda mid walba meeshu mutaystay gee waxay awoodaan wey markaa daliilku maxalkaasu ku saabsany wa hada daliil wa waa fi su-aali اlxayi اlxaadir fima yaqdiru caleyh waxay iyagu u daliishanayaanna waa maxay waa masalo taa ka duwan oo a ducaaء اlmeyit ama ducaaء اlgaa'ib ama ducaaء اlmakhluuq fima laa yaqdiru caleyh ila اllah marka daliilku waxa uu ka hadlayo iyo waxay iyagu u daliishanayaan waa kala laba masalada noocaasana waxaa la ihahda alkhuruuj can maxali nisaac in masaladii laysku hayay qofku uu ka baxo oo mas'alo kale on layskuba hayn uu baxo mid nooloo kula jooga waxay makhluuqaadku awoodaan in la weydiisto marka horeba yaa isku haye banaanideeda layskuma hayn waa shirkina lama odrhan waa jaa-is bilitifaaq laa nunkiru naxnu walaa yunkiruhu gayruna ahlu ma diidanaa cid kalena ma diidanaa masalada noocaasa masaladan markaa waxaa loo yaqaana alxayda xaydaduna xagga istidlaalka ay way gashaa oo qofku daliil ka baxsan maxalunisaaci iyo mawduuc lbaxigii hadduu daliishado xaydaa la alxayda waa alcuduul can maxali nisaac waa wixii lsfi ah, daliil aw fi lbaxi waxaa kaloo ay gashaa masalada labada masala laisku hayey tusaale ahaan waxaa laisku hayey hal aklu laxmi libili yanqud lwudu masladaasay doodu ka taagnay halkuu masaladaa ka hadli lahaayo qowlkiisa adilo u keeni lahaa u niqaashi lahaa ayuu wuxuu ku odhanayaa hilibka aiga isaga ka war war hilibka aiga inoo kaadiyo hilibka geelaynu ka hadlayna barta taa aynu dhammayno xaydaduna dooda way qastaa waxay sababtaa markaa dooddu inay saldhigan weydo oo marka mas'alo la furaba iyadoon masaladii hore la dhammaynon meel la dhigin buu mid kala furaya marka tii hore saa lagaga tegaya mid taa labaad baa la bilaabaya tii labaad iyadoon meel la dhigin buu haddana mid saddexaad u guuraya wاlxaydatu min acdami simaati ahli اlbaطil dadka ahlubaailka calaamadahooda iyo sifaadkooda u muuqashada badan bay ka mid tahy walihada itaصafa biha ahlu اlbidac ahlubidcu aad bay ugu sifoobeen cabdilcaziiz alkinaani wuxuu leeyahy risaalo la haahdo alxayda oo markaa masalada uu kaga hadlayo ayib marka calaa kuli xaal masaladan oo lasoo koobay waxau leenahay anagu daliilkana daliishanaysaan wuxuu ku saabsan yahay qof nooloo kula jooga wuxuu awoodo in la weydiisto masaladaasina taynu isku haynay maaha taynu isku haynay waxay qof dhintay in la baryo ama qof maqan ama makhluuq la weydiista wax ilahay maan cid kale aanay awoodin ama baryadu inay u dhacdo qaab tadalul iyo khuduuc iyo maxabiya ay la socdaanoo iyada iyo lafteeduba ay cibaado tahayba marka masaladii aynu isku haynay daliilkani ka hadli maayo masale kale u ka hadlaya taynu isku haynay daliilu keena weyi qaaluu waxay idhahdeen fahada daliilkani yadulu wuxuu tusinaya calى ana اlistigaahata bigayr اllahi laysat shirka faljawaabu haddaba an yuqa an taquula waa ina tidhaa subxaana man mid baa xumaan ka hufnaaday abaca mooriyey oo daboolay calaa quluubi acdaa'i cadowgiisa quluubtooda oo qofku inuu ahlulbaail yahay waxyaaba ay sababto waxaa ka mid a in ilaahay faham darrow ku sababo ama qalbigiisa fahamka xaqa uu ka jeediyo markaasuu qardajeexayaa daliil aan sugnaynba ayuu daliishanaya ama daliil sugan ayaa wixii mawduuciisii mawduuc ka baxsan buu u wuxuu samaynayaa wax isku mida buu kala geynaya wax kala duwanna oo faariq muahir udhexeeyana isku xukun buu ka dhigaya wa hada min cadaab illahi subxaana watacaala liman acrada can ilxaq dadka xaqa ka jeestay waxyaaba ilahay ku ciqaaba ayay ka mid tahy faطabca allahu calaa quluubihim faina alistigaafata buu yihi bilmakhluuqi in makhluuq markaa laga gurma dalbo fii ma yaqdiru caleyh wuxuu awoodo laa nunkira maba diidanin ba anagu kama qaala tacala sida ilaahay uu yii liqowli llahi tacala baa u daliila fii qisati muusa calayhi salaam faistakaaahu waxaa gargaar weydiistay alladii kii min shiicatihi kii ka mid ahaa qoladiisa cala aladii kiibuu u gargaar weydiistay min caduwi cadowgiisa ka mid ahaa marka ereyga shiica imika maxaa loo isticmaalaya macnihii luqawigaabaa loo isticmaalaya iyo macaanida isdilaaxiga ah iyo macaanida sharciga ah oo alxaqaa'iq halaath waxaa la idhaae laysku qasana dhibaataa ka dhalanaysa oo dee qof baa aayaddan u deliishan doona nabiy llaahi muusa inuu shiici ahaa shiicadan iminka la yaqaan qof walbana waxa la doonaabaa lagu odhan karaa waxaa la odhan karaa sheekh hebel waa shiici warseed leeday soo dee miyaanu cid ay iswaafaqsan yihin miyaana jirin ama ay isku qolan yihin sheekh hebel waa qadari harsaad leeda soo qadarka suga dee qadari macnaheedu fii luqati اlcarab waa qadar ku suga qofka qadarka sugaa qadari la idhahda marka waa in macaanida la kala sooca wey aayaddan waxaa kusoo aroortay siyaaqu hadi اlaaya fi اlqur'an siyaaqu iqraar laa siyaaqu inkaar waa ogolaansho iyo sugis la sugayo gurmadkaa uu nebi muuse weydiistay ninkaa isku qolada ahaayeen ee kaa kale cadowgooda ahaa uu weydiistay in <coughs> arrintaa la diidaya maaha culimada qaarkood dhinac kale ayay ka deliishadeen oo waxay idhahdeen iqraar baa arrintaa loogu sameeyey nebi muuse laakiin taasi waa daciif lianna haada kaana qabla an wuxiya ileyh intaan loo waxiyoon horteed ayaa arrintaasi dhacday kamaa yastakiiu linsaanu buu ihi sida insaanku uu gargaar u weydiisto biasxaabihi fi lxarbi dagaalka dhexdiisa iyo wagayri fii ashyaa ashyaa dhexdeed yaqdiru calayha uu awoodo almakhluuqu makhluuqu dee qur-aankaabay ku taallaa wain istansaruukum fi اddiin facalaykum الnasr hadday gargaar idin weydiistaan diinta idin kulmisa awgeed facalaykum الnasr u gargaara wafi اlaayati jawaasu istigaaثaة اlinsaani biasxaabi wahum axyaaء xaadiruuna qaadiruuna calى ma yaطlubu minhu waxay daliil u tahay inay bannaan tahay qofku inuu weydiisto asxaabtiisa ama cid kaleba kuwaasoo nool oo la jooga oo waxaan weydiisanayana awooda inuu markaa gargaar weydiisto inay bannaantay bay daliil u tahay wakamaa yastakiiu linsaanu biasxaabihi fi lxarbi wagayri fi ashyaa yaqdiru calayha almakhluuq haddii la dhaha aayaddan mi iska hor imanahayn qowl lahi tacala wama nasru ila min cindi illah nasriga ilaahay unbaa bixiye cid kalema bixiso iyo wain istamsaruukum fi diini facalaykum nasr iyo makhluuqi oo nasri la weydiisanay saa laysu waafajinaya labada nasri baa kala duwan annasru aladii yakhtasu allahu bihi nasriga ilaahay uu la gaarka yahay cid kale aan la weydiisan karin iyo nasriga makhluuqa la weydiisan karo النصر الذي يختص الله به هو خلق ما يكون به غلبة العdو khalqu maa yakuunu bihi halabat اlcaduwi waa in qof kan ilaahay uu ku abuuro uu geliyo wixii cadowga uu kaga adkaan laha waa qofkan ilaahay inuu geliyo wixii cadowga kaga adkaan laha khalqu maa yakuunu bihi halabat اlcaduw hada huwa nasr اladi yakhtasu اllahu bih oo geesinimo bani aadam kuma gelin karaan ilahay baa ku gelin karaa dhiirani ilahay baa subxana watacala ku gelin kara adkaysi ilahay baa ku gelin kara nasrigaasu ilaahay la gaari ama anasru bimacna alicaana falaa yakhtasu allahu bih nasrigaa qofkii in loo gargaaro oo asbaabtii markaa uu cadowga kaga adkaan lahaa ee daahirka aydee muuqatay loola yimaado kaa ilaahay lama gaar ah sheekhu wuxuuhi wanaxnu anagu ankarna waxaanu diidnay istiqaaat alcibaada baanu diidnay istiqaaho dhan maanaan diidine ta cibaadadaa baanu diidnay ducada ducada cibaadada baanu diidnay ilahay cid aan in lagu baryo allatii taasoo yafcaluunaha ay sameeyaan qubuuriyiintu cinda qubuuri اlawliya awliyada qubuurteeda qubuurtooda agteeda ay ku sameeyaan ama iyagoo ka fogba aw fii haybatihim markaa kuwaas waa kuwa dhintay aw fii haybatihim ama awliyadii oo noolo laakiin ka maqan bay baryayaan fi ashyaa ashyaadii dhexdeeda ay sameeyaan allatii taasoo laa yaqdiru calayha aanu awoodin ila allahu ilaahay mooyaane marka halkan wuxuu yaro ishaaray musanifku raximah llah alxaalaat alatii takunu fiiha alistiqaaatu bigayr illahi shirka xaaladaha ilaahay cid in la barya ay noqonaysa shirki ka waxaa ka ducaau lamwaati mulaqan dadka dhintay in la baryaa waa shirki mulaqan waxaynu uga jeednaa waxaa la weydiisanaya ha noqdo wax makhluuqa nooli u awoodo ama ha noqdo wax ilahay mooyaane cid kale aanay awoodin laba ducaaء اlxayi اlgaa'ib muطlaqan mid nooloo maqan in la baryo oo fii xukmi xaadirna aan ahayn muطlaqan iyadoon la kala reebreebin oo kaa maqan waxaa la weydiisanaya ha noqdo wax ka joogaa uu awoodo ama makhluuqu wuxuu awoodo ha noqdo ama waxaanu makhluuqba awoodin ha noqdo mujarad inuu maqan yahay baa ah manaatu lishirk ayaa baryadiisu ay ku noqonaysaa shirki wa milu ducaaءi اlxayi ducaaء اljamaadaat ducaaء اlgaa'ib ducaaء اlxayi اlgaa'ib waxaa la mida ducaaء اljamaadaat ma noolaha in la baryo oo kii noolaa laakiin kaa maqnaa un hadday baryadiisu shirki noqotay famin baabi اأwlى an takuna ducaaء اljamaadi shirka kaاlashjaari wاlaxjaar wa milu dalika ayda ducaaء اlmalaaئika wاljin baryada malaaigta iyo jinka la baryo lanahum binisbati lana fi xukmi اlgaa'ibiin hadday doonayaan haynaba ag joogaan jinku ama malaaigtu laakiin inaga marka laynoo eego makhluuqa maqan bay la xukum yihiin mar haddii inay joogaan iyo in kale aynaan kala garan karin arrinka saddexaad waa ducaaء اlxayi اlxaadir fima laa yaqdir caleyh ila اllah waa in la baryo mid nooloo jooga lakin waxaa la weydiisana wax ilahay mooyaane cid kale aanay awoodin isna waa shirki adducaaء اlmutadaminu limacaani اlcibaada waxaa kaloo shirkiya ducada koobsanaysa macaanidii cibaadada ka gaayaة اlkhuduuci wاtadaluli wاlmaxaba oo ciddan uu baryayo wuxuu u khuduucayaa u duloobaya oo u jecel yahay canaasi daran oo xuduuddii muctaadka ahaa ee looga bartay markaa bani aadamka tadalulkiiyo khuduucii bani aadamka in loo sameeyo la bartay mid dheeraadka ah ayuu u samaynaya marka xaaladahaasoo dhan baryada ilahay cid aan ahayn la baryaa waxay noqotaa shirki duca noqoto istikaaha noqoto isticaada iyo isticaana hal ishkaal baalan ku jiro fi lashya alati laa yaqdiru caleyha ila allah ila wuxuu ka hadlayay kuwo dhintay iyo kuwo maqan marka hadalkan qof baa wuxuu odhan karaa ka dhintay in baryada la baryo iyo ka maqan baryada la barya inay shirki noqoto wuxuu sheekhu shardi uga dhigay in waxaa la weydiisanayaa uu yahay wax ilahay mooyaane cid kale aan awoodin inaguna labadaba maxaynu daba dhignay muطlaqan soo ma ishkaalkaa way fahm hadalku tadqiiq buu u muxuu ka hadlayey alatii yafcaluunaha cinda qubuuri اlawliya taas waa baryadii kuwa dhintay la beryay soo ma aw fii haybatihimna waa baryadii la baryayey mid maqan muxuu daba dhigay fi lashyaa laa yaqdiru calayha ila allah baryada la baryo mid dhintay ama maqan ee la weydiisto wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin taa mafhuumkeedu muxuu noqonaya haddii mid dhintay la baryo ama mid maqan la baryo laakiin waxaan la weydiisanaya waxay makhluuqaadku awoodaan inay jaa-is tahay mafhuumka hadalkani saasuu noqonaya soo ma laakiin hada laysa muraada lلsheekh walaa ligayrihi min culamaءi الtowxiid sidaa uma jeedo sheekhu uma jeedo midka dhintay waa la baryi karaa haddii waxa la weydiisanayo waxay makhluuqaadku awoodaan ka maqanna waa la baryi karaa haddii waxa la weydiisanayu yahay waxay makhluuqaadku awoodaan la ducaa amwaat muطlaqan bay shirkatay ducaa xayi اlghaa'ibna muطlaqan bay shirkatay iyadoon qudriya waxaa loo eegin sheekhu markaa muxuu ujeedaa waa bayaan waaqic اquburiyiin jumladani waa jumla waxa weeyaan kaashif ah ee qeyd maaha mafhuum leh waaqica qubuuriyiinta ayuu inoo caddaynaya inuu shirkigoodu yahay mudaacaf oo iyagu inay mid dhintay uun baryaan ama mid maqan oo ay weydiistaan waxay makhluuqaadka nool ee joogaa awoodaan way dhaafeen oo mid dhintay bay baryayaan mid maqan bay baryayaan markaasaa intaa waxay ku dareen waxay weydiisanayaanna waa maa laa yaqdiru caleyhi ila allah wax ilahay mooyaane cid kale aanay awoodin waana sida xaalkoodu u badan yahay markaa su-aal lmeyit wاlghaa'ib waa shirku muطlaqan wa hadi اljumla laysa laha mafhum wainama muraadu الshaykh raximah اllah bayaan waaqic اlqubuuriyiin anahum yadcuuna اlamwaata wاlghaa'ibiin wayطlubuuna minhum maca dalik ma laa yaqdiru caleyhi ila اllah ma fahamte waan dhaafaa soo maha waay ida habata dalika bui arrinkaasi marka uu sugnaado faاlistiغaaثaة bاlanbiyaai ywma اlqiyaama yuriiduuna minhu waxay ka doonayaan an yadcuu اllaha inay ilaahay u baryaan an yuxaasiba الnaas inay ilaahay u weydiiyaan an yuxaasiba الnaas dadka inuu xisaabiyo xataa yastariixa si ay u raaxaystaan ahlu اjanati kuwa jannada galay min karbi lmowqif dhibka garoonka qiyaame ee la taagan yahay uu leeyahay marka xadiidu shafaaca fii amreyni bay ku saabsantay fii su-aali xayin xaadirin kow mid nool oo jooga wax la weydiistay ila ambiyada iyo rusushu maalinkaa waa nool yihiin dee khalaa'iqdo dhan baa dib loo soo nooleeyey soo ma waana xaadirin laba ana suaala fima yaqdiru caleyh ambiyaa xiinaidin waxa waktigaa ambiyada la weydiisanayaano waxay awoodaan oo ah inay khalaa'iqda ilaahay u baryaan ka warama qofka garoomada qiyaame ku weydiista ambiyada iyo rususha inay dhibaatada ka dulqaadaan ama ay jannada geliyaan ama ay naarta ka badbaadiyaan taa ka warramayada waa shirki limaada ana hada mima laa yaqdiru calayhi ilا الlah laakiin hadda waxay weydiisteen waa maxay waa ducaa ilaahay noo barya oo noo weydiiya inuu halkan naga dhaqaajiyo kala xukumo mid waliba meeshu mutaystay u geeyo intaana waa awoodaan arinka saddexaad raacya waa ana ywma اqiyaamati ywm caiim ywm اqiyaama maalin aada u weyn weeye oo yumanu fiihi iltifaat اqalbi ilaa gayr اlah qof qiyaamo taagan inuu qalbigiisu ilaahay cid aan ahayn daymoodo oo khuduuc iyo tadalul iyo maxabadii cibaadada ahayd uu u sameeyo ama uu weydiisto maa laa yaqdiru caleyh ila اllah waa baciid wey marka liman اlmulku اlyowm lagu idhaha khalaa'iqda maxay odhanayaan lilahi اlwaaxid اlqahaar ma kuwaasaa ilahay cid aan hayn quluubtooda ku tacalluqaysa jawaabtu waa maya wuxu uhi wahaada hada arrinkani oo ah mid nool oo jooga wuxuu awoodo in la weydiisto jaa-isun waa mid bannaan fi dunya wal adduunya inta la joogana waa banaanya aakhira marka la tagana waa banaanya an taatiya baa banaan inaad aad timaado cinda rajuli nin agtii saalixin wanaagsan oo saalixu markaa dee eh, qeyd ma aha oo xay laakiin wuxuu ka waramayaa xaaladdu say u badan tahay waa kashfu lilwaaqic dad qof wanaagsan baa dee la idhaha ilaah ii bari laakiin qof muslim oo saalixan ah haddaad tidhaha ilaah ii baryada lafteeduna waa banaantay xayi noolo yujaalis kula fadhiyo bimacnaa xaadir wayasmacu maqlaya kalaamaka hadalkaaga taquulu lahu waxaad ku odhanaysaa udcu llaha lii ilaah ii bari kamaa kaana asxaabu rasuuli llaahi sala allah alay wasalam see u ahaayeen asxaabada rasuulku yasaluunahu kuwa nebiga weydiista fii xayaatii intuu noolaa wuxuu leeyahy sheekhu mid nool oo kula jooga wax uu awoodo ama makhluuq uu awoodo isagu yaanu awoodin be ila waxaa dhici karta inaad khaldanto sooma isagoo lacag haysa inaad lacag weydiisato ama waxaanu awood u lahayn inaad weydiisato jinsulmakhluuq un baa la eegaya hadduu jinsulmakhluuq waxaan awoodo midaan awoodin inaad weydiisataa shirki noqon mayso sida saxiixa ah waa banaan tahay buu ihi sida inaad duca weydiisato waa noolya waana kula joogaa inuu kuu duceeyana waa awooda saxaabaduna saasay yeeli jireen bu hi adilabadan baa kusoo aroortay muslim wuxuu ku wariyey saxiixiisa can safwan qaala qaalat lii umu darda aturiidu alxaj alcaam umu darda oo saxaabiyada waxay gu tihi sanadkan ma inaad xajidaad doonaysa faqultu nacam qaalat fadcu llaha lana bikhayr mar haddaad xajkii tegeysa meel fiican baad tegeysaa camal fiicanna waad ku socotaaye khayr noogu soo ducee faina nabiya kana yaqulu dacwaة اlmarءi اlmuslim liakhiihi bidahri اlgeybi mustajaaba nebigu wuxuu odhan jiray ducada u duceeye qofka muslimkii walaalkiisa muslimka oo ka maqan ilaahay waa aqbalaya cinda rasihi malakun muwakalu kulamaa dacaa liakhiihi bikhayr qaala almalaku lmuwakalu bihi aamiin walaka bimili waxaa la mid a ah xadiidkii cukaashe qisadii cukaashe wuxuu nebiga ka bariyey inuu ilaahay inuu ugu duceeyo inuu ilaahay ku daro toddobaatanka kuna jannada gelay bigayri xisaabin walaa umu xaraam waxay rasuulka weydiisatay inuu ugu duceeyo ciidanka ugu horeeya ee muslimka ah ee badda markaa duulimaad xagga baddaa samaynaya inay ka mid noqoto ilahayna waa aqbalo waa ka mid noqoto waxaa la mid a gabadhii suuxi jirtay waxay nebiga weydiisatay inuu ugu duceeyo markay suuxdo inaanay maradu ka dhicin waana ugu duceeye ilaahayna waa u aqbalay waxaa la mid a xadiidu abi hurayra anahu qaala linabiyi fadcu llaha an yahdiya uma abi hurayra ilaahay waxaad ii weydiisaa hooyada inuu hanuuniyo markaa nebigu ka soo noqday hooyadiioo markaa meydhanaysaoo islaamtay buu u yimi ilahay baa aqbalay waxaa kaloo xadiidka laftiisa ku jirta muslim baa wariye markii dambe ee hooyadii hooyadiha islaamtay ayuu haddana su-aal labaad nebiga weydiistay yaa rasuul allah udcu llaha an yuxabibanii ana wa ummi ilaa cibaadihi lmuminiin waxaad ilaahay ii weydiisa aniga iyo hooyadayba inuu naga dhigo kuwa addoomaa ilaah muminiinta ay jecel yihin ilayna annagana ilahay inuu naga dhigo kuwa jecel addoomaa ilaah muminiinta faqaala rasuulu allahuma xabib cubaydaka haada ilah addoonkaagan jeclaysii iyo wa umow hooyadiiba ilaa cibaadika almuminiin waxabib ilayhim almuminiin markaa taas iyadu daliil bay leedahay laakin lam yakun dalika daydan asalaf inay mar walba oo dan ay yeeshaan qof ay u tagaan oo yidhaahdaan ii ducee arrin haalib u ah oo noloshooda aada ugu badan ma ahayn waayo qofku inuu isagu ilaahay toos u barya ayaa taa ka fiican wa qaala rabukum idcuunii astajib lakum waayo taasi waa intuu noolaa xayiga u ahaa xaadirka u ahaa wixii makhluuq awoodo waa weydiisan jireen oo ducadu ay ka mid tahay waama bacda mowti markuu dhintay kadib miyaa xaasha wakalla macanaa mid dhacday ma ahayn annahum iyagu saaluhu inay weydiisteen daalika waxaa markuu noolaa ay weydiisan jireen cinda qabri qabrigiisa agtiisa intay tegeen ama qabrigiisa agtiisa inay ku weydiisteen mid dhacday ma ahayn yani hadduu xaalku sidaa ahaa intuu nebigu noolaa markuu nebigu dhintay xaalku sidaama kusii socday oo nebigoo dhintay calayhi salaatu wasalaam intay qabrigiisa ag yimaadaan ma odhan jireen ilaahay noo bari waa maya ma dhacda weeyaan bu ihi taas qofkiile waa jirtay daliil baa laga rabaa صaxiixa hal xadiid oo saxiixa ama hal ahar oo saxaabi ka sugnaaday oo tilmaamaya in nebigoo dhintay uu yihi nebiga ilaah ilaahay noo bari ma jiro laa yuujad taasina maxay daliil u tahay cala التafriiqi bayna الxaaleyn saxaabadu labada xaaladood inay kala duween labada xaaladood qubuuriyiintu ay leeyihin waa isku mid xaalat اlxayaa iyo xaalat اlmowt iyaga waa isku mid bay leeyihin sooma labada nebiga waa la bari karaa saxaabadu labadaa xaalood ma isku mid bay ka dhigeen mise way kala way kala duween waxaa kuugu filan xataa istisqaagii muxuu cumar u odhan waayey qabrigii nebigu ag joogee nebiga ilaah ilaahay roob noo weydii muxuu cabaas ugu leexday mucaawiya muxuu aswad ugu leexday ma dhicin markay abaari dhacdo intay qabriga nebiga dul yimaadaan inay odhan jireen ilaahay noo bari markuu noolaana waa odhan jireen labada xaalood saasay u kala duwen wa hada ijmaacu minhum calaa tarki su'aalihi bacda mowti kala duwistaa labada xaalood saa u kala duween iyo hal xadiid iyo hal aharoo saxiix inaanu selefa ka sugnayn oo tilmaamaya nebigoo dhintay inay odhan jireen ilaahay noo bari waa ijmaac ay ku ijmaaceen in nebiga wax la weydiisto intuu dhintay kadib taana quburiyiintu toos bay u khilaafeen min almudxikaat waxaa ka mid a annabhani waad garanaysaan shirkiyaad iyo khuraafaad iyo balaayo uu ku hadlayay ayaynu hore usoo naqilnay wuxuu leyahy kitab ha shawaahid اlxaq fi اlistigaahati bisayid اlkhalq yani adilada xaqa ee tusinaysa in nebiga la baryo kitaabkiisa waxaa radiyo ilaahay u diray sheekhii ciraaqiga ah alalusi gaayat اlamani fi اraddi calى الnabhani kutubta muhimkaabuu ka mid yahay shubahaadka kashfisa gaayat اlamani fi اraddi calى الnabhani ninka la dhahdo alusi wuxuu sheegay inuu helay makhtuudo taalo sham makhtuudadaas waa warqad wuxuu le warqad subki taqiy diin subki uu qoray nebiga alayh isalatu asalaam taqiyidiin subka horta nebigu isu tacriifinaya wuxuu le magacayga waa ha baa la idhahdaa cilmigan sidaa u bartay waxaasaan ka shaqeeyaa nebigu isbaraya horta kadibna wuxuu leeyay waxaana dhibay nin la dhahdo ibnu taymiya ibnu taymiya marka waa sii mootay <laughs> ibnu taymiya beri hore dhintay buu ka ashkatoonaya iyo <laughs> uga ashkatoonaya nebiga caleyh isalaatu salaam oo dhintay warqadaas qof buu usoo dhiibay imanaya waxa weeyaan almadiina wuleey warqadaa qaad oo qabrigii nebiga iga gaadhsiin ibnu taymiya ninkaa ladhaha na dhibay nebigu alayh salatu salaam si aan naga idhaahdeen warqadda xooga ku qoran waxaa ka mid a ah, fain kuntum musiiban faqawini ila nebigow maaha ilaahayow nebigow haddaan saxsanahay iquwe yani awood i yeel wain kuntum mukhtian fahdini haddaan khaldanahay hanuuni hanuunka yaa haya inaka laa tahdi man axbabta walakin allah yahdi man yasha isna wuxuu leeya nebiga ilaahay hanuuni haddaan khaldanay subxaan allah markaasi dadka qaarkood odhanaya waxaasi shirki maaha wuxuu ihi bal ankara slfu selafku waa ku inkireen calaa man qasada kii u qasdiyey ducaa allah ilaahay baryadiisa cinda qabrihi nebiga qabrigiisa agtiisa lagu baryo ilaahay fakeyfa biducaaihi nafsi baryada nebiga laftiisa la barya bad in ducada ilaahay la baryay qabriga nebiga lala soo doontay diidi jireen maxaad umale sidaarki qof nebiga baryaya waa ka ibn abi shay musanafkiisa ku wariyay can ali bn xusein anahu ra'a rajula yajiu ila furjati kanat cinda qabri nabiyi sala اllah alay waslam fayadkhulu fiiha fayadcuu fadacaahu faqala alaa uxadiثuka bxadiiثi samictu min abi can abiha can jadi can rasuuli الlah qaala laa ttakiduu qabrii ciida walaa buyuutakum qubura wasaluu calaya faina salaatakum tabluغnii xayثuma kuntum kitab tawxiidkeen kusoo sharaxay shekh islam ibnu taymiya wuxuu yihi fi iqtidaai siraaط اlmustaqiim juska labaad laba boqol iyo afar iyo sideetan walam yakun axadu min aslf yaأti ilى qabri nabiyi aw gayri nabiyin liajli ducaa cindahu axad min aslf kama sugnaan inuu qabri nebi ama qabri qof kale duca la soo doontay maxaa xambaarsantah ictiqaad ictiqaadsaya ducadu halkaa inay ku fadli badantao lagu aqbalay ogi taasina waa bidco ictiqaadka noocaas walaa kaana asaxaabatu yaqsiduuna ducaa cinda qabri nabiyi sala اllah alay wasalam saxaabadu ducada iyo baryada qabriga nebiga lamay soo doonan jirin walaa cinda qabri gayri min alambiya wainama kaanuu yusaluun wayusalimuuna cala nabiy wacala saaxibihi hadday soo booqdaan nebiga alay slat slam way ku saliyi jireen waa salaami jireen isaga iyo labadiisa saaxiib waa abubakr iyo cumar waay shubhada labiyo tobnaad nuxurkeedu waxa weeye kaanat اlistigaaثaة bjibriila shirkan lam yacridha calى ibraahim waxay leeyihin qisaa jirta tilmaamaysa nabiy llahi ibraahim calayh isalaatu wasalaam markii la xidhxidhay la doonaya dabka in lagu tuuro in malaku jibriilu hawada soo istaagay oo uu la hadlay oo uu ku yidhi wax baahiya ma qabta macnaa in laguu gargaaro ma doonaysa deetana u yihi amaa ilayka fala adiga wax baahiya kuuma qabo macanaa ilaahay baan gargaar ka sugaya marka waxay leeyihiin baryada ilaahay cid aan ahayn la barya hadday shirki tahay malaku jibriil uma bandhigeen nabiy llahi ibraahim in wax weydiisto fain almalaaikata macsuumuuna min ashirk malaaigtu shirki waa ka ilaashayin ka dhowrayin iyo inay cid shirki usoo bandhigaan idhahaan shirki sameeba nuxurku waa kaas walahum waxaa usugan sugan shubhat اkhra wahiya qisaةu ibraahima wey alayh الsalaam lamaa ulqiya markii lagu tuuray fi الnaar اctarad lah waxaa usoo banbaxay jibriilu fi اlhawaa hawada dhexdeeda isagoo jooga faqaala wuxu uhi alaka xaajaة wax may weydiisanaysa faqaala ibraahimu wuxuu uhi ama ilayka amaa xaajaة baahi miya ilayka adigaan kuu qabo fala ma jirto ilahi un baan u baahanay qaaluu waxay yidhahdeen qubuuriyiintu falow kaanat اlistiغaaثaةu bjibriila jibriil in gurmed la weydiista hadday ahaan lahayd shirkan lam yacridha uma bandhigeen calى ibraahima uma bandhigeen inuu bandhigo uu yihi wax may weydiisanaysaa waxay daliil u tahay in ilaahay cid aan ahayn la baryaa inay bannaan tahay waayahay jawaabtu waxa weeye min ثalaaثaةi awjuh alwجه اأwl in ha laa taصix الqiصة habit الcarsha uma nqush horta sug kadib baa maxay daliil u tahay in laga wada hadli doonaa bal laa asla laha wax asaloo qisadan ay leedahay ma jirto ibnu jariir baa ku wariyey fi tafsirihi wakadalika fi taarikhi min طariiqi الxasan qala xadaثna المctamir ibn sulayman الtaymi can bacضi أصxaabihi almuctamir ibnu sulayman waa sheikhu imaami axmed raximah اllahu tacala iyo raggaa isku dabaqada ahaayeen yuu ka wariyey qisadan can bacdi asxaabihi buu ka wariyey bacdu asxaabihi waaye waa majhuuluuna laa yucrafu marka jahaalada asxaabu almuctamir ibnu sulayman baa horta ku jirta ثaaniya waxa weye waa gayru marfuucati ilى الnabiy salى اllah alيه wasalam bacdu asxaabi xataa saxaabo maaha marka hadal nebina ma hadal saxaabana maaha siduu markaa daliil u noqonaya waa qiso markaa de hadduu nebigu alayh الsalatu salaam inoo sheegi laha oo bisanadi صaxiixina ay nebiga ku gaari lahayd inay jirtaan isaa ku ogaan lahayd laakiin nebiguba kuma jira qisada shekh ulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa araddu cala shaadli صaxada afraad wuxuu ku yihi walaakina qaa'ila hadihi اlkalima akhadaha min ahari israa'iiliyi laa asla lahu qisadan qofka yidhi wuxuu ka soo qaatay ahar wax lasoo naqilayo israa'iiliyo asal aan lahayn marka taasi waa taasoo may sugnaan laba annaha mukhaalifaة liصaxiix athaabit nabiy llahi ibraahim xaaladdaa wuxuu yihi waxay ku sugan tahay fi lbukhaari can ibni cabaas waa inuu yihi xasbiya allah wa nicma alwakiil kilah ibn cabaas xasbiya allah wa nicma alwakiil qaalaha ibraahimu xiina ulqiya fi الnaar wa qaalaha muxamadu xiina qiila lahu ina الnaasa qad jamacuu lakum fakshow markaa sidaas hadalka ansaxay nebi ibraahim inuu yihi waa kaas qisadana waa khilaafsanta wejiga saddexaad low firida sixatuhaa hadii laga soo qaado qisadan inay ansaxday fa ina alcarda kaana min jibriil cidda ah, wax soo bandhigtay waayo waa jibriil wahuwa xayun xaadirun qaadirun waa mid nool oo jooga oo waxaan uu leeyahay may weydiisanaysaa awooda نبي لaahi ibrahimna lam ykun minhu suaaل ama ilayka fala hadduu نabi lahi ibrahim markaa jibriil weydiisan lahaana shirki may noqotee waxay noqon lahayd min baabi suaali الxay الxaadir fima yaqdiru عaleyh in mid nool oo jooga la weydiistay wuxuu makhluuqu awoodo intaasumay noqon lahay taasina marka horeba kumaynaan muransanayn tii aynu ku muransanayn qisadana way ka baxsantahy oo ah ducaaء اlamwaat ama ducaaء اlghaa'ibiin ama ducaaء اlmakhluuqaat fima laa yaqdiru caleyhi ila اllah sheekhu wuxuu yihi faljawaabu jawaabtu waxa wey low saxat اlqisa hadday qisadu ansixi lahayd ina hada arinkani min jinsi shubhati shubhadii horu buu la jinsiyey aayad ambiyada garoomada qiyaame wax lagu weydiisanaya faina jibriila jibriil carada caleyh wuxuu nebi ibraahim u bandhigay an yanfacahu inuu ku anfaco biamrin arin oo yaqdiru caleyhi uu awoodo Ah, jibriil inuu dabka ka dhex qaado ama dabka baktiyo waa awoodayay soo ma fainahu arinku waxa weeye kama qaala allahu fiihi sida ilaahay uu ka yidhi shadiid اlquwa callamahu shadiid اlquwa waa mid aada u xoog badan weeye oo inuu dabkaa baktiyo nebi ibraahim ka dhex saariyo intaa iyo in ka badanba waa awooda waana jooga waana nooli falow adina allahu lah hadduu ilaahay u idmi lahaa an yaahuda inuu qaado naara ibraahim naarta nebi ibraahim lagu tuuriyo wamaa xawlaha waxaa hareeraheedoo min alardi dhul ah iyo waljibaali buura wa yulqiha uu ku tuuro filmashriqi qorax ka soo bax aw ilmaqribi ama qorax ka dhac lafacala arrinkaa waa samaynla awoodiisuu leeyay walow amarahu llahu ilaahay hadduu amro an yadaca inuu dhigo ibraahima nabilah ibraahim fii makaanin meel baciidin fog canhum kuwa nebi ibraahim daba ku tuuray ka fog lafacala waa samayn karila walow amaro hadduu amro an yarfacahu inuu kor uu qaado ila sama xagga samada la facalo wa samayla marka hadduu xataa nebi ibraahim odhan lahaa jibriilow i gargaar dee wax banaan bay ahaan lahayd oo jibriil waa xayin waana xaadir waxaa la weydiistayna waa wuxuu awoodo taasina way banaan tahay bilkitaabi wasunati walijmac wa hada arrinkani karajul waa sida nin aniyin nin waxa weeyaan qani ah hodana ah oo lahu uu sugnaaday maalun oo kaiiru fara badan oo yaraa arkaya rajula nin muxtaajan baahan fayacridu caleyh wuxuu u bandhigayaa an yuqridahu inuu wax amaahiyo adigan baahane lacag ma ku amaahiyaaba ohanaya aw yahaba ama inuu wax siiyo aw yahaba ama inuu uhibayo shay-an shaygaasu yaqdi bihi uu ku guto xaajatahu waa intaasun hadduu ka yeelamiyo shirki tag ihahdo ay amaahi ama wax isii shirki maaha fayabaa waa diidayaa dalika rajulu ninkaas almuxtaaju ee baahani an yaakhuda inuu qaato waxaa laleeyahy halagu amaahiyo ama halagu hibiyo wayasbir wuu iska sabrayaa xataa yaatiyahu llahu ilaa ilaahay uu keenayo birisqin risqigaasoo laa minata mana sheegasho fiihi dhexdiisa liaxadin axadna aanay ugu sugnayn hadduu aqbali lahaana shirki ma noqoteen binafsi walijmaac hadduu diidu idhaahdo abir atawakal calى اllah mana doonaya inay cidina gallad iyo midno igu yeelatana khalad maaha fain hada arrinkani xagguu kaga sugaya min istiqaaat اcibaada istiqaaadii cibaadada ahayd washirk iyo istiqaaadii shirkiga ahayd low kaanuu yafqahuun hadday wax fahmayaan macanaa istiqaaada cibaadada iyo istiqaaada shirkiga ahay waa waadix kana mid maaha alistiqaaثaة bاlxayi اlxaadir fima yaqdiru calayhi ka mid maaha wallahu subxaanaه wa tacala aclam wslى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi أجmaعiin